alxamdu لله wsalaatu والسلام على rasuuli الله وعلى آله wa أجمعين ajmaciin <clears throat> waxaynu ku dhex jirnay baabii ka waramayey xukmu man istahza biاllaahi aw bima yatacalaqu bihi xukunka qofka ku jees jeesa ilaahay subxaana wa tacaala daatadiisa ama magacyadiisa ama sifaadkiisa ama wax ilaahay ku tacalluqa sida rusushiisa diintiisa iyo dikrigiisa daliilka labaad buu ka bilaabmayaa darsigeenu adaliil الthani can ibni cumara waxaa laga wariyey wmuxamed bni kacbi wazayd bni aslama waqataadata dakala waa galay buu ihi xadiidu bacdihim barhkood xadiidkii fii bacdin barhka kale ayuu dhex galay anahu qaala wuxuu ihi rajulu nin fii gaswati tabuuka ay fii yowmi gaswati tabuuka maalinkii uu taagnaa dagaalkii tabuuk uu rasuulku alayh salaatu salaam ku qaaday maraynaa maanaan arag bu uhi mila qura'ina haaulaa qur-aan yaqaanka yagan kuwaasa oo kale arqaba butuunan wax ka calool weyn walaa akdaba wax ka been badan alsunan xagga carabada walaa ajbaana wax ka fulaysanna maanaan arag cinda liqa marka cadowga layska hor yimaado yacni wuxuu hadalkaa ula jeedaa rasuul allahi sala allah alay waslam rasuulka ilaahi wa asxaabahu iyo saxaabadiisa alquraa qur-aan yaqaanka ahaa faqaala lahu wuxuu ku yihi cawf ibnu malik kadabta been baad sheegtay oo rasuulka iyo saxaabadu sifaadka aad ku sheegaysa ma leh walaakinaka munaafiqu munaafiq baana tahay la ukhbiranna waan u sheegi doonaa rasuula allahi sala allah alay wasalam maa qulta waxaad tidhi fadahaba waa tegay cawfu ilىa rasuuli اllahi salى اllahu alيh wasalam liyukhbirahu si uu ugu waramo fawajada wuxuu helay alqur'aana qur'aankii oo qad sabaqahu kasoo hordegay intaan isagu rasuulka gaadhin ayaa ilaahay arrintaa qur-aan uu kusoo dejiyey fajaءa waa yimi dalika rajulu ninkaasi ilىa rasuuli اllahi salى اllahu alيh wasalam waxaal qad irtaxala rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu guuray oo rakiba uu fuulay naaqata waashiisa faqaala wuxu uhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow inamaa kunaa waxaanu ahaynu nakhuudu inaanu hadalka iska dhex galno wanataxadau aanu sheekaysano xadiida rakb dadka safarka ahi waxa ay ku sheekaystaan ee xadiidan oo ka xadiidi rakb naqtacuu bihi waxaanu isku dhaafinaynay canaa ariiq wadada dhibkeeda iyo culayskeeda qaala bnu cumara wuxuu ihi kaanii waxaabad moodaa anduru inaan eegayo ileyha xaggiisa ninkaa xaggiisa mutacaliqan xaalo u yahay mid iska laalaadiyey biniscati naaqati rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay hashiisa hoggaankeedii wa ina alxijaarata waxaal ina alxijaarata dhagaxantuna tankibu ee tadribu ay garaacaysa rijlayhi labadiisa logood wa waxaaluwa isaguna yaquul uu leeyahay inamaa kunaa waxaanu ahayn nakuudu hadalka inaanu dhex gallo wanalcab an iska ciyaaraanu kaftanno umaanaan jeedin istihzaa istikfaaf iyo intiqaas iyo istihaano umaanaan jeedin wayaquulu lahu wuxuu ku lahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bilaahi ma ilaahiy wa aayaatihi aayaadkiisa wa rasuuliyo rasuulkiisa ayaad kuntum haydeen tastahziun inaad ku jees jeestaan laa tactadiruu waxba cudur daaranina qad kafartum dhab ahaan diintii waad ka baxdeen bacda iimaanikum iimaankiini dabadi maa yaltafitu ilayhi rasuulku xaggiisa ma eegahayn wamaa yaziiduhu calayhi intaana ugama ziyaadinahayn intaasubuu rasuulu ku lahaa waayo xadiidkan eh, sidaa uu sheegay musanifku raximah llahu cadad min الصaxaabة ayaa xadiidkan wariyey waxaanay ku wariyeen alfaad mutaqaariba wa macaani mutafiqa ereyo isku dhow dhow iyo macno iswaafaqsan walihaada riwaayadan halkan musanifku inoogu qoray riwaayata waaxidi min aruwaat maaha raggaa uu sheegay mid kamida werintiisi maaha bal warintoodii oo dhan oo laysu geeye wey wixii ay isku waafaqsanaayeen lafdan sidiisa loo soo qaatay wixii kale macnahaan ay isku waafaqsanayeen lafdeen ay ku kala duwanaayeenna mid laga soo qaatay xadiidka ibnu cumar ibnu abi xaatim baa wariyey fi tafsiirih wakadalika ibnu jariir fi tafsiirih walahu shaahidu xasanu cinda ibni abi xaatim can kacb ibn malik waana xadiid صaxiixa صaxaxahu sheikhuna alwaadiciyu raximah اllah fi kitaabihi aصaxiixu اlmusnadu min asbaabi الnuzuul maxamed ibnu kacb اlquradi waa mursal xadiidkiisu ibnu jariir baa tafsiirkiisa ku wariyey waxaa kaloo sanadkiisa ku jira abu macshar najiix bn cabdiraxmaan الsindi qaala fiihi اlbukhaariyu munkar اlxadiid xadiidka zayd ibnu aslam isna waxaa wariyey ibnu jariir fii tafsiirihi waana mursalo dee zayd ibnu aslam waa taabici wa maca irsaalihi fiihi cabdullahi ibnu salix waxaa sanadkiisa ku jira cabdullahi ibnu salix waa katibu leyfa oo daciifa wafiihi ayضa hishaam ibnu sacd almadani o isna daciif xadiidka qataadana waxaa wariyey ibnu jariir fii tafsiirihi wa huwa mursal oo qataada de waa taabici oo maraasiilu qataadata min adcafi اlmaraasil maraasiisha ama axaadiida mursalkee qataada wariyey kuwa mursalada u daciifsan bay ka mid yihin waxaana muuqata musanifku raximah llahu tacaala xadiidkan inuu ka soo qaatay sheikh lislaam ibnu taymiya raximah llah waa xadiidka isagoo qaabkana kitaabkiisa asaarib lmasluul ku qoray sheikhulislaam lislaam jiska koowaad safxada koob iyo labaatan isagaana yihi sheikh lislaam ibnu taymiya dakla xadiiثu bacضihim fi bacضi hadihi cibaaraةu ibni taymiya raximah اllah marka inuu ibnu taymiya saa uga soo qaaday maca hadalka ayay umuuqata dakla xadiiثu bacضihim fi bacdi macnaheedu waxa weeye alfaad mutaqaarib o isku dhow dhow bay ku wariyeen macnuhuna waa mid fajumica alxadiiثu min riwaayaatihim xadiidka waxaa laga soo ururiyey riwaayaatkoodii wasiiqa siyaaqa waaxida fadakla bacduhu fii bacdi marka xadiidkan wuxuu isugu jiraa riwaayaadkoodiibuu isugu jiraa weyaan macnuhu wariwaayata waaxidin minhum maaha walihada wuxu uhi sheekh sulaymaan ay ina alxadiida majmuucu min riwaayaatii walidalika dakala bacduhu fii bacdi ninkaa munaafiqi wuxu uhi maa ra'ayna mila qura'ina haulaa alqura wa jamcu qaari'in salafku yay qaari u yaqaaneen cidday selafku qaari u yaqaaneen iyo cidda maanta loo yaqaano waa kala duwan yihi alqaariu cinda self waa aladi yaqra'u lqur'aan wa yacrifu macaaniih qofka qur'aanka yaqaan akhriskiisa macnihiisana yaqaan kaasaa qaari ah mid akhriskiisun yaqaan oo macnihiisa iyo tafsiirkiisa aan aqoon qaari umay aqoon qira'atu min gayri fahmi limacnaahu lam yuujad fi cahdi self qof qur-aanka xifdisan oo akrinaya doono qiraaadka yaqaan haddana aan qur-aanka macnihiisa iyo tafsiirkiisa aan aqon maba jirinba waktigii selafka abu cabdiraxmaan isulami waa ka ka sheegay saxaabadii qur-aanka uu ka bartay ubay ibnu kacab iyo mucaad ibnu jabeliya uu kamid ahaa ay kamid ahaayeen toban aayad inaanay dhaafi jirin ilaa ay xifdiyaan macnahoodana ay bartaan arrinkani waa min min almuxdathaat in qur'aanka dadka la xifdisiiyo qira'aadka la baro wahum laa yacrifuuna macaani اqur'aan waxyaabaha cusuurtii selafka ka dambeysay soo dariyey mid kamida wey arqaba butuunan buu ihi ee awsaca butuunan wax ka calool weyn macanaa waa dad cir weyn oo cunto jecel wey oo alragabu wاragiibu waa alwaasic waxaa jawfun ragiibu wawaadi ragiib marka cirweyni bay ku sifeynayaan iyo cunto badnaan walaa akdaba alsunan yacanaa wax ka been badanna maanaan arag wey walaa ra'ayna ashadda kadiba minhu waajbana cinda liqaa'i ashadda khawfa wajubnan cinda mulaaqaati alacdaa cawf ibnu malik wuxuu yihi kadabta walaakinaka munaafiqun wuxuu ku xukumay ninkaasi inuu yahay munaafiq lianna midla hada alistihzaa laa yasduru ila min munaafiqin kafirin biاllahi wa rasuulih inuu sidaa rasuulka ugu jees iyo saxaabadii nebiga diinta iyo eh, qur-aanka ay yaqaaneen awgeed soo ugu jees jeesaya waa mid munaafiqun ka soo fuli karta taana ka dhalan mayso inuu ninkaasi asal ahaan munaafiq ahaa oo imika horaad munaafiq u ahayd iyo hadalkan baad munaafiq ku noqotay labadaba hadalka saxaabigu u ixtimaalaa oo kunta munaafiqan eh, qabla hadihi almaqaala faadharta nifaaqak ama sirta munaafiqa bihadi lmaqaala la khbirana rasuula allah taa waxaa laga qaadanayaa ana mila hada laysa min alghiibati wala namiimati lmuxarama dadka noocaasa ee diinta ku jeesjeesaya ama caayaya ama diin annaas fasahaadinaya faaliye sixiroole namaam waxaan ujeedaa iyo wixii la halmaala in la gaadhsiiyo ciddii wax ka qaban kartaa kiibadii iyo namiimadii shareecadu diiday maaha bal hada nusxu lilahi walidiini fawajada اqur'ana qad sabaqahu e ana alwaxya nazla calى rasuuli الlah yukhbiru bima waqaca min ulaئika nafr qabla an yasila الصaxaabiyu ilى الnabiyi salى اlه alay slm intaanu saxaabigii cawf nebiga gaadhin ayaa aayaddan arrintaa ka hadlaysa ay rasuulka kusoo degtay ibnu cumar wuxuu yihi kaanii anduru ilayh mutacaliqan yana wuxuu ibnu cumar muujinaya ninkaasi inuu aada ugu xeel dheeraaday cudur daarashada xataa hashii rasuulka alayh salatu salaam oo soconaya hashiisii hogaankeedii inuu ku dhegay oo laga furfuri waayey oo aad uu ugu dadaalay inuu muujiyo hadalka inaan uga jeedin istihzaa istikfaaf iyo intiqaas iyo xataa tacalaqa biniscati naaqati rasuuli lah waa khutaamuhaa weeye aw khitaamuhaa waa hogaankeeda wاlxijaaru tadrib calى rijlayhi min shidaة tacaluqihi bالnaaqa hashi way soconaysaa de waa jiidanaysaa markaa lugihiisi dhagaxantay ku dhacayaan taasina waxay quweyneysaa qowlkii odhanayay aayaddani cidda ay kusoo degtay asal ahaan muslimiin bay ahaayeen iyo muminiin dicaafu liimaana waayo in sidaa cudur daarashada loogu xeel dheeraado lam yuchad dalika fi lmunaafiqiin way yidhaahdaan kelmad cudur daarasho ah laakiin hadihi اlmubaalaga fi اlictidaar laa yuchadu fi lmunaafiqiin munaafiqiinta mid lagu yaqaanay ma ahayn nisca wa bikasri الnuun wa sukuuni الsiin wa fatxi اlcayn biniscati naaqati rasuuli الlah nisca waa xabl maطfur yujcalu zimaama lilbaciiri wagayrihi mid la soohay waa mid la tidcay tidca iyo waa kala duwany tidco waxaa lagu sameeya timaha tusaalahaan dee saddex laagood ayaa laga dhigaya laysku tidcayaa saddex dhudood baa laysku tidcayaa soohitaankuna de waa laba dhudoodun in waxa weeyaan laysku tidco marka xadhigga waa ka duwan yahi xadhigga laba dhudood baa la isku tidcaa laakiin hogaanka noocani waa ka duwan yahay isaga oo saddex dhudood iyo wax ka badan baa la isku tidca ta kale sida nawowi yihi waa xadlun oo min juluudin madfuura waa xadhig ka samaysan harag isla markaana mid la tidcay sida timaa loo tidcoo kale qaala fiihi masaa'il alula wahiya alcadiimatu waa masalada weyn ana man hazla qofka ku jeejeensa bihada kan ee billaahi wa aayaati wa rasuuli kan aayadda lagu sheegayo xadiidkaba anahu kaafirun gaal inuu yahay wa hada binas laa tactadiruu qad kafartu bacda iimaanikum wa biijmaci lculamaa waana kaafirun daahira wa baطinan oo lama odhan karo iimaan aakhire anfacaa dhici karta inuu qalbigiisa ku jiro isagoo daahiran u kufriyey bal arrinka noocaasi yuziilu اliimaana min alqalb iimaanka ayuu qalbiga ka suulinaya lan iimaanku waa mabnaahu waa al cala alxubi wاltacdiimi wاlkhuduuc qof qalbigiisa jacayl iyo weyneyn iyo khuduucu ku jiraana waxaanoo kale kuma kaco athaaniyatu ana haada arrinkani huwa isagu tafsiiru laaya wey arrinkee masalada hore arrinka lagu sheegay oo ah inuu kaafir yahay qofka jees jeeska noocaasa sameeya fii man facala dalika yani aayaddaa kusoo degtay ciddii arrinkaa samaysay ama aayaddaa ka hadlaysa fii man facala dalika kainan mankaan cidduu doonaya ba ha noqdo oo macnuu waxa wey kulu man istahzaa biاllahi aw aayaatihi aw rusulihi dalat ilaayatu calى anahu kafiru munaafiq ha ahaado asal ahaan ama asal ahaan muumin ha ahaado kainan man kaana saas uga jeeda sawaء kana fi اlasli munaafiqa aw kana fi اlasli muؤmina ضaciif اliimaan oo aayaddu calى kuli xaal waxay tusinaysaa inuu kafir yahay ama ha la yidhaahdo muumin buu asal ahaan ahaa ninkani ama munaafiq buu ahaa la idhahdo aلثالثة alfarqu farqiga udhexeeya bayna الnamiimati diradiraalaha iyo bayna النaصيxati in loo nasteexaynayo macnaa wanaagooda laga taliyo lilahi ilah iyo walirasuulihi oo hadalka cawf ibnu malik namiimadii muxaramka ahayd maaha bal waa min anasiix oo namiimadu waa naqlu xadiidi bayna annaas cala jihati ifsaadi baynahum oo dadka hadalka in loo kala qaado iyadoo qasdigu uu yahay in ah, xidhiirhkooda la xumeeyo xumaan la dhex dhigo tanna waa min baabi nusxi lilahi walirasuulih wlidifaac can diinihi kulu raddin calى saaxibi bailin mabniyi calى ikhlaasi wacilmi wacadlin waa min hada اlbaab radin kasta oo la radiyo cid baaطil markaa ku hadashay ama samaysay ama ictiqaaday iyadoo raddigaasi uu yahay ikhlaas iyo lilah ujeedo kale aan laga lahayn isla markaana uu ku dhisan yahay cilmi iyo cadaalad baabkan ayuu ka mid waa min النaصيxaةi lilahi walirasuulih walaysa min الnamiimati wala min اlgiiba araabicatu alfarqu farqa udhaxeeya bayna alcafwi cafiska aladii kaasoo yuxibuhu llah ilaahay uu jecelyi wa bayna alkhildati iyo adayga calaa acdaa ilaa cadowga ilaahay lagu adkaado si adag loola hadlo loolala dhaqmo cafiska ilaahay uu jecel yahay waa alcafwu can xuquuqi اlcibaad waa addoonku xaqiisa gaarkaa ah inuu cafiyo laa can xuquuq illaah xaqa ilaahay qofku ma cafin karo iyo xaq cid kale ay leedahay toona mar labaadka cafiska ilaahay uu jeceli waa alcafu ladi fiihi islaax waa cafiska ay wanaag uu ka dhalanayo qofkii la cafiyo wanaag uu ka qaadayo waa ilaahay cafiska uu addoomaa ku dhiirigeliyey ajarkana uu ugu ballan qaaday wuxuu shardi uga dhigay inuu hagaajinayo wuxu uhi faman cafaa waaslaxa faajruhu cala allah ama addoonku inuu cafiyo xaq ilaahay kaasi maaha cafis ilaahay uu jeceliyey maaha wakadalika inuu sameeyo cafwan yakunu ifsaada laa islaax cafis fasaad uu ka dhalanayo qofku inuu kibir iyo dulmi iyo ictidaa uu kasii qaado kaana ilahay ma jecla walihada rasuulku alayh salatu salaam kuwani xaqi ilahay meel kaga dhaceen lam yacfu canhu ma cafin rasuulku likawnihim yastaxiquuna alghilda wahiy munaasibatu fi xaqihim alcafw aladi yuxibh اllah likownihi gayra munaasibi huna alkhaamisaةu ana min alictidaari cudur daarashada waxaa kamida maa laa yanbagii wax aanay habooneyn an yuqbala in la aqbalo alaslu fi اlictidaar wa an yuqbal qofku hadduu cudurdaar muujisto asalku waa in laga aqbalo walihada musanifku uhi min alictidaari yani asalka cudur daarashada in la aqbalo wey lakiin cudur daarashada qaarkood in la aqbalo maaha waxaa cudur daarashada la aqbalayaa fi xaalaat xaalaadkaas waxaa kamid ida kaana muctadiru muxsinan lakin xasalat minhu hafwa qofkani asal ahaan qof wanaagsan buu ahaa laakiin khalad baa ka dhacay khaladkiina waa ka cudur daartay yuqbalu minhu dalik waxaa la ogaaday saas oo kale ictidaarkiisu inuu sax yahay bay qaraa ay tusisa amaa haddii qofku uu yahay qof la ogaaday ictidaa cudur daarashadiisu inay baail tahay si lagu ogaadayba falaa yuqbal ictidaaru cudur daarashadiisa la aqbali maayo kuwana cudur daarashada nebigu wuxuu aqbali waayo cudur daarasho baaila bay ahayd oo ilaahay baaba aayadda kusoo dejiyo uhi falaa tactadiru qad kafartum bada laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum غayru saadiqiina bay ahaan fi ictidaarihim qaala baabu maa shaygii uu baab yahay jaaa mise waa baabu qowl lahi tacaala jaadaasi ma jirto baabu qowli lahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu baab yahay ilaahay uu yihi walain adaqnaahu insaankii haddaanu dhadhan siino raxmatan naxariis minaa xaggayga ka ahaatay min bacdi daraa dhibaato dabadeed masatuu taabatay oo gaadhay layaquulanna wuxuu odhan uu odhan haadaa arrinkan wanaagsan iyo raxmaddani lii aniga ii sugnaato waxaan xaq u leeyay wey ee ana maxquuqu bidalik alaaya musanifku raximah llahu tacaala maqsuudkiiyo ujeeddada baabkan uu ka leeyay waxa weeye bayaan ana nisbat anicami ila lmakhluuq maca algaflati can illahi tacala aw nisbataha ilى اllah maca اctiqaad ana almakhluuqa yastaxiquha munaafi likamaal الtawxiid ujeeddadu waa inuu caddeeyo in nicamkii makhluuq loo tiiriyo hadduu doonaya sababba ha u noqdee iyadoo allihii nicmada bixiye la ilowsan yahay la moogan yihi ama nicamkii in ilaahay loo tiiriyo iyadoo taa ay la socoto qofku inuu sheeganayo inuu xaq u leeyahy le anuu waxaasoo camalo saalixaan sameeyey waxaasoo dadaala baan sameeyey dee nicmadan taas xaq baan u leeyaho taasaan ku mutaysta ilahay agtiisaan derajo ku leeyahay taasaan nicmada ku mutaysta ilahay baa isiiye lakin taasaan ku mutaysta oo waxaan shaqaystay weeye maaha waxaan iska helay arrinkaasi waa munaafi likamaal tawxiid lima fihi min atarafuc almunaafi litacdiim illah qofku markuu leeyahay nicmadan xaq baan u leeyahay oo ilahay agtiisaan darajo iyo manzilo ku leeyahay camalka aan sameeyey baan ku mutaystay arrinkiisa waxaa ku jira isa saraysiin ay isdiidayaan litacdiim illah ilaahay weyneyntiisa wa kamaali cubuudiyati lo iyo in addoonnimada la dhabeeyo oo la xaqiijiyo marka maqsuudku waa kaa weliba ka dambuu baabku si gaar ugu sii saabsan yihi inuu qofku sheegto inuu nicamkan ilaahay siiye xaq u leeyahy oo maxdu fadli illaah ilaahay fadligiisu barax tiran aanay ahayn ee uu ku mutaystay sifaadkiisa iyo mansiladiisa iyo darajadiisa iyo acmaashiisa arrinta noocaasi oo isa ay ku jirtaa waa arrin ay isdiidayaan weyneynta ilaahay ee waajibka ah marka kamaalu tawxiid bay anfinaysa ilahay weyneyntiisa waxaa ka mida nisbatu nicam ilayh shukruhaa calayh calayha in nicamka ilaahay loo tiiriyo loogana mahadnaqo wa adaau xaq illaahi fiiha xaqii ilaahay uu ku lahaana in la gudo qofka nicamka ilahay cid aanan u tiiriya ama naftiisa ha noqoto ama cid kale ha noqoto ama ka mahadnaqeedii ka taga ama xaqi ilahay uu ku lahaa gudi waaya faqad akhala bitacdiim alwaajibi lilahi calayh weyneyntii ilaahay qof lumiye buu noqonayaa ay ka maqan tahay amaba intii waajibka ahayd ay ka kala dhiman tahay shekh بن cuthaymin wuxuu yihi munaasabaة bab lkitaab الtwxiid ana اlinsaana ida adaafa nicmata ilى camalihi wa kasbih insaanku nicamkii ilahay uu siiyey hadduu u tiiriyo camalkiisa iyo tacabkiisa fiihi nawc min alishraaki biالrububiyati nooc shirki oo rububiyada ku tacaluqaa ku jira waida adaafa ilى اllahi lakinahu zacma ana mustaxiqu lidalik haddii uu waxa weeyaan ilahay u tiriyo lakin ha xaq baan u leeyahy ana ma acطaahu llahu laysa maxda fadlin uhaa waxaan ilaahay iskamuu kay siinun oo fadli iyo dheeraad ila iyo nicmo ilahay ugu bilaabay un maaha ee waan mutaystay lakin lأnahu ahlu fafiihi nawc min الtacali baa ku jira noociisa saraysiinaya wاtarafuc fi janib اlcubuudiya waxaa la isweydiin karaa baabkan iyo baabkii hore inoo soo maray baabu qowli lahi tacala yacrifuuna nicmat اllahi uma yunkiruunaha ma bayna albaabeyn labaduba nicmaday ku saabsan yihin labada baab waxay ku kulmayaan fi an fii bayaani ana almuncim alxaqiiqi huwa allah nicmeeyaha addoomaha ee dhabtahay ah inuu ilaahay yahay oo nicmaan ilaahay ka iman inaanay addoomuhu helin wamaa bikum min nicmati famin allah waxaa kaloo labada baab ay isku waafaqsan yihiin inkaaru nisbati nicam ilaa gayri labada baabba waxay diidayaan nicmooyinkii ilaahay cid aan in loo tiiriyo iyadoo la aaminsanya inay ciddaasi abuurtay taas waaba shirki akbara soo maa amaba se ciddaasi la aaminsanya inay sabab u tahay maca algaflati can illah iyadoo ilaahayna la yska ilaabay taasina xukunkeedu muxuu ahaa shirki asqara waxay ku kala tegayaan labada baab ana albaab alأwl fi nisbati nicam lgayr lah bisabab la yatacalaqu bilinsaan inuu nicmadii ilaahay cid aanayn u tiiriyu baabka hore ku saabsan yahay isagoo ku sababeynaya arrin isaga ku tacaluqin cid kale ku tacaluqda sida lowlaa alkalbu la ataana lusuus iyo lowlaa ana asaaqa maahiran lanqalabat bina sayaara iyo yani sabab isaga ka baxsan horta nicmadii cid aan ilahayn bu utirina lakin ciddaas isaga ma aha waa cid kale oo isaga ka baxsan buu utirinaya baabka hore ayacrifuuna nicmat اllahi uma yunkiruuna taasu ku saabsan yahi baabkana wuxuu ku saabsan yahay fi nisbati اnicami ligayr ilah bisababi yatacalaqu bilinsaan inuu nicmadii ilahay cid aanayn u tiiriyo isagoo taa ku dhisayo ku sababeynaya sabab isaga ku tacaluqda sida cilmigiisa iyo fadligiisa iyo sharaftiisa iyo camalkiisa taana waa waa ku kala duwan yihin waxa kale ku kala duwan yihin ana albaab alawal fi muطlaq الnicam baabka hore nicamka o dhan buu ku saabsan yahi nicmo aanay dhibaato ka horeyn iyo mid dhibaato dabadeed timi labadaba baabka hore ah yacrifuuna nicmat اllahi uma yunkiruunaha way soo gelayaan baabkana wuxuu ku saabsan yahay fi nicam alxaasilati bacda daraa nicmooyinka u xaasilay addoonka dhibaato dabadeed oo aayadda baabka aynu akrinay iyo xadiidka uu baabka ku keenay saddexdii nin alacma walabras walaqrac labaduba waxay tusinayaan nicmada baabkan u ka hadlay inay tahay annicmaة alxaasilatu bacda daraaءi waibtilaain marka taana labada baab waa ku kala duwanyihin waayo daliilka koobaad ee musanifku baabkan uu ku sheegay wuxuu baaba ku sheegay laba aayadood iyo xadiid iyo aathaar aayadda uu ku fasirayo dalil koowaad wa qowl lahi tacala buu baab ilaahay u yihi baabu qowl lahi tacaala walain adaqnaahu haddaanu dhadhan marka adaqnaahu damiirka ku jiraa yuu u noqonayaa culimada qaarkood waxay idhaahdeen wuxuu noqonayaa insaanka oo dee aayadaha ka horeeya insaankay ka hadlayin culimada qaarna waxa mya kaafir kuu noqonaya bikhusuusihi gaar ahaan wahuwa alaqrab saasaanay u dhowdah laakiin qof muslimiina dee sifadaa waa yeelan karaa laakiin laba arrimood iyo see kaa khaldami in la idhaha aayaddani iyay ka hadlaysaa iyo in la idhaha xukumkan iyuu ku saabsan yihi qof kaafira bay ka hadlaysaa laakiin xukumkeedu qad yatanaawal muslim wixii kaafirka lagu dhaleecaynaya hadduu sameeyo in damiirku insaanka kaafirka u noqonayana waxaa tusinaya akhiru laaya oo hadalkiisa sii wad wamaa adunu saacata qaa'imatan waa qof qiyaamaha iyo bacigaba inkirsan weeye qiyaamuhu mid dhacaya inuu yahay u malayn maayo walain rujictu ilaa rabbi ina lii cindahu lalxusna haddii lagaba soo qaado inuu qiyaama dhacayo ilahay la horgeeyan aanu jannaa baan gelaya falanunabiana aladiina kafaruu bima camiluu walanudiiqanahum min cadaabi haliil waana sida ibnu jariir raximah اllahu tacaala uu doortay waayo aayadda musanifku raxima llahu wuxuu ku keenay ama uu raaciyey dhowr ahar oo tafsiir u ah wuxuu yihi qaala mujaahidun wuxuu yihi hada bicamali ay yaquulu wuxuu odhanayaa insaankii markan ilaahay u nicmeeyo dhibaato dabadeed haadaa kan oo unicmaynta ahi bicamali camalkayga sababtiisay ku timi waana maxquuqun bihi waana ana khaliiqun bihi waa mi waana midaan xaq u leeyahay marka camalkiisii ayuu nicmadii u nisbeeyey waxaanu sheegtay inuu nicmadan xaq u leeyahy inay fadli ilaahay oo barax tiran ay tahay buu meesha ka saaray taana maxaa ku jira baynu nihi isa saraysiin iyo isla weyni tacdiimkii waajibka ahaa qalbigiisa ka saaraysa ama ku nuqsaaminaysa aarka mujaahid ibnu jariir baa wariyey sanadkiisuna waa saxiix macnihiisuna waxa weeye markuu leey bicamali e bikasbi tacabkayga nicmadani ku timi waana khaliiqu bihi wa jadiiru bih bukhaarina wuu wariyey aarkan mujaahid isagoo mucalaqa bisiiqati اljazm lakin wuxuu ku wariyey bilaf bicilmi lakin ibnu xajar wuxuu rajaxay bicamali inay tahay sida riwaayadda ibnu jariir waafaqsan waqaala ibnu cabaas wuxuu yihi yuriidu an yacni wuxuu u jeedaa min cindii xaggaygay ka ahaato macanaa anigaa sababteeda leh aharkan ibnu cabaasna cabdi bnu xumayd baa wariyey dacfi baana sanadkiisa ku sugan haadaa lii buu fasirayaa ay haadaa min cindii mooyaan macnaheedu waay waxa kaloo ibnu jariir uu tafsiirkiisa ku wariyay an qataada anahu qaala fi laaya calaa khayri cindi khayr anigu aan ku sifaysanahay baa nicmadan ku helay wa cilmin cindi iyo iyo cilmi agtayda ahaaday macnaa aan ogahay in ilaahay subxaana watacaala camalkayga uu igu nicmaynayo waayo aathaartan waa min baabi tafsiiri bilmithaal oo hadalladaas oo dhami cumuumka ayadda way soo gelayaan hada lida tafsir way u noqonayaan walihada wuxu uhi shekh cabdiraxman ibn اlxasan fi qurati cilm muwaxidiin walaysa ma dakaruuhu اkhtilaafa wainama huwa afraad اlmacna waa tusaalayaal mid waliba tusaalu ka bixiyey sheegashada addoonku uu sheegto nicmadan inuu xaq u leeyahy fatxulmajiidkana wuxuu ku uhi dakara musanif raximah llah can ibni cabaasi wagayri min almufasiriina fi macna hadihi اlaaya wma bacdaha ma yakfi fi lmacnaa wayashfi waay wجه dilaalة الlahi calى maqsud الbaab ana fiiha dma man zacma ana الnicma xaصlat lahu bاstixqaaqihi laha ayadda waxaa ku jirta dhaleecay la dhaleeceeyey qofka sheegtay nicamkan inuu ku helay inuu xaq u leeyo mutaystay laa bifadli illaahi caleyh wacaaaihi lahu oo fadli ilaahay oo barax tiran iyo siin ilaahay inaanu ku helin daliil haani waa qowluhu ilaah uu yihi qaala wuxuu ihi waa qaaruune inamaa uutiituhu waxaa laygu siiyey nicamkan iyo arrinkan calaa cilmin cindi aqoon aan leeyahay oo aan u leeyahay wadooyinka shaqaysiga loo maro nin shaqaysiga xariif ku ah ahay marka taasaa nicamkan aan ku helay qaala qataada buu yihi calaa cilmin ay bicilmin baan ku helay cilmi minii xaggayga ka ahaado anigu aan ku sifoobay oo biwujuuhi lmakaasibi tabcashada iyo shaqaysiga wajiyadiisa iyo wadooyinkiisa aan aqaan aarka qataade ibnu abi xaatim baa tafsiirkiisa ku wariya ibnu jariir sanadkiisuna waa saxiix laakiin lafdigiisu waxa weeye calaa khayrin cindi khayr agteyda yaal wanaag aan leeyahay anigu wa cilmin cindi iyo aqoon aan u leeyahay shaqaysiga iyo tabcashada marka musanifku bilmacnaa buu kusoo naqilay laa bilafdihi calaa khayrin cindii wa cilmin cindi saasuu ugu qoran yahay tafsiirka ibn abi xaatim iyo tafsiirka ibnu jariir wa qaala aakharuuna buu yihi sheekhu kuwo kale waxay yidhaahdeen calىa cilmin cilmi baan ku helay min allahi ilaahay ka ahaaday oo ilaahay uu og yahay anii anigu lahu ahlun arinkan oo nicamkana inaan mudanahay ibn abi xaatim baa tafsiirkiisa ku wariyey min ariiqi caamir ibn اfuraat can asbaط ibni nasri can isudi marka wa qaala aakharuunadaas aakharuunadaasi waayo sudi caamir baana markaa sanadka ku jira oo majhuula asbaat ibnu nasr oo sudi ka warinayana fiihi dacf wuxuu uhi wahaadakani macnaa qowli mujaahid weeye mujaahid qowlkiisuu la macnayey uu yihi uutiitu calaa sharafin mujaahid sidaa ma odhan waxay u muuqataa in sabqu nadar uu ku dhacay musanifka raximah llah uutiitu calaa sharaf laysa min kalaami mujaahid hadaa tafsir ibnu jariir abri aad u noqoto bal waa min kalaami ibni jariir nafsihi oo ibnu jariir markuu hadalka mujaahid soo naqilay ayaa wuxuu yihi wa qowlu utiitu calىa cilmin ay calىa sharafi acطaaniihi marka utiitu calىa sharafin waa waa tafsiirka ibnu jariir الطabri laftiisa oo caqiba kalaami mujaahidin uu sheegay ee hadal mujaahid maaha daliil الثالث و عن أbي هurayرaةa wجه dilaalة الآية waa waaضح oo فيiha dm man زacma أnahu mustaxiq لnicam الlahi subحanaه وataعalى lima fi qowlihi min atarafuc almunaafi litacdiim illahi subxana wa tacaala daliilka saddexaad wa can abi hurayrata anahu samica wuxuu maqlay rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam yaqulu isagoo le rasuulku ina halaaثatan saddex min bani israa'iila kamida reer banu israa'iil abraso mid baras qabiyo waa qaraca mid madaxiisu bilaatima yahay iyo wacma mid indhala araada allahu ilahay wuxuu doonay an yabtaliyahum an yakhtabirahum inuu imtixaamo fabacaa ilayhim wuxuu usoo diray malakan faataa wuxuu u yimi isagoo suuro bani aadam le alabrasa kii baraska qabay faqaala wuxuu yihi ayu shayin sheegay sheegeeba axabu ilayka aada maanta u jeceshay qaala wuxuu yihi axabu shayin ilaya shayga agtayda loogu jeceliya lownun xasan waa midab wanaagsan jildun xasanu iyo diir wanaagsan wayadhabu cani oo uu iga tago alladii kan qad qadari qad qadarani annaasu bih kan ay dadku bimacnaa igu quursadeen ama igaga wiswiseen qaala wuxuu yihi famasaxahu malagii gacantuu mariyey fadahaba canhu waxaa ka tegey qadiruhu baa ka tegey yacnaa wixii uu quansan quransanayey qurunsanayey u dhibsanayey wactiga waxaa la siiyey lownan midab xasan wanaagsan iyo wajildan diir xasan wanaagsan qaala wuxu uhi fa lmaali xoolaa keeba axabu ileyka aada ugu jecesha qaala alibilu aw ilbaqara buu ihi shaka isxaaq baa shakiyey labada ka uu fa ucطiya waxaa la siiyey naaqatan hal cushara toban bilood sida geelu labiyo toban bilood buu ku dhalaa markaa waa qariibat wilaada toban bilood bay sida wa qaala wuxu uhi baaraka allahu laka ilaahay ha kuu barakeeya fiihaa hashaadaas waa duco ama baaraka allahu ilaahay waa barakeeye laka adiga waa kuu barakeeye fiihaa min baab ikhbaar oo ilaahay baa malaga u sheegay in hashaa loo barakeynayo geel badan ay noqonayso qaala wuxu uhi faata wuxuu yimi intaa dabeed alaqraca kii madaxiisu bilatimaa ahaa faqaala wuxu uhi ayu shayin sheegaba axabu ileyka ad u jeceshay qala wuxu uhi shacrun tima xasan wanaagsan wayadhabu canii uu iga tago aladii kan qadiranii annaasu bifatxi اlqaaf wa kasri daal qadiranii annaasu bihi ay dadku iqurunsadeen sababtii famasaxahu gacantuu mariye fadahaba canhu waa ka tegey wuxuu dhibsanay ucطiya waxaa la siiya shacran tima xasan wanaagsan faqala wuxu uhi ayulmaali xoole kama axabu ileyk agtaada loogu jecelya qaala wuxu uhi albaqaru aw ilibil waa shakigii raawi fa ucطiya waxaa la siiyey baqaratan sac baa la siiyey xaamilan riman ama dhalaya uur leha odhan soomaali xumi wey maxaas qaala wuxuu uhi baaraka allahu laka ilahay waa kuu barakeeya fiiha ama ilahay waa kuu barakeeyeyba faataa wuxuu u yimi alacma kii indha allah faqala wuxu uhi ayu shayin axabu ileyk sheegeeba agtaada loogu jecelya qaala an yaruda allahu ilaya ilaahay inuu ii soo celiyo basari soo ma arkeysa halkaaba way ku kala baydheen labada horeba ilaahay may soo hadal qaadin inuu waxaas iga tago xoolahana kaasaanu jecelay ilahay may soo hadal qaadin kaa indhaha li'i hadalkiisi muxuu ka bilaabay xusuusnaan ilahay baa hadalkiisa ka dhex muuqata an yaruda allahu ilaya basari inuu ilahay araggayga isoo celiyo oo fa ubsira bi aan ku arko annaasa dadka subxana allah waa nicma cadiima inaad dadka arkaysa famasaxu gacantuu mariyey faradda allahu ilahay waa usoo celiyey ileyh isaga basaro aragiisa qaala wuxu uhi fa ayu lmaali xoolaa keebaa axabu ileyka agtaada loogu jecelaya qaala alqanamu adhiga fa ucطiya waxaa la siiyey shaata neef adhiya oo waalidan lababa waa lagu fasiray oo dhalaya ama waalidan dhalayba oo macahu waladu neef dhalayba oo maqashiisa ay la socoto faantaja haadaani labadaasi way ka dhaliyeen xoolahoodii labadu waa kee alabras walaqrac kii geela kii hasha la siina hashii buu ka dhaliyey kii la siiyey waxa weeyaan sacana saci buu ka dhaliyey wawallada haada kanna waa waa ka dhaliyey neefka adhiga ahaa ee la siiyey washaat fi isticmaali sharci waa neef adhiya un idiyo riye kuu doonayaba ha noqdo waayo lab dhadigna waa ku dhacaa laakiin halkan dee dhadig baa looga jeeda ile lama dhale wawalada hada marka waa isla macno oo annaatiju waa bimanzilati اlqaabila yaani gabadha umulisadoo kale weeye laakiin geela iyo lo waxaa loo isticmaalaa antaja baa la dhaahdaa arigana walada baa la dhahdaa waana isla macno fakaana lihada ka waxa uu ahaadee waadin tog min alibili geel macnaa geel badan walihada kana waadin tog min albaqari lo-a walihadana waadin tog min alghanami arhe macnaa mid walba xoolihiis way bateen qaala wuxu uhi uma inahu intaa dabadeed malagii ataa wuxuu yimi alabrosa fii suuratihi buu ugu yimi suuratihi damiirku yuu u noqonayaa abraska suuradii uu lahaa kan baraskali isagoo malagile ile malagu markaa insaan buu ayuu ayuu ku tamaulay oo macnaa uu isu ekeysiyey biidn اllahi subxana watacaala iyo wa hay-atihi ay shaklihi qaabkiisii isagoo leh faqaala wuxuu ihi rajulu miskiin ana anigu rajulun baan ahay miskiinu qad inqaacat biya alxibaal asbaabtii oo dhami waa iga soo xidhantay fii safari safarkayga dhexdiisa falaa balaaqa liya gaadhitaan iima sugna aan muraadkaygii alan ku socday gaadho alyama maanta ilaa bilah ilaahay kaalmadiisa inaan helo mooyaane uma bika deetana dabadeedna kaalmadaada aan helo asaluka waxaan kugu weydiisanayaa biladii allihii actaaka ku siiyey allowna alxasana midabka wanaagsan waljilda alxasan iyo diirka wanaagsan iyo walmaala xoolaha baciira neef geela albaciiru alwaaxidu min alibil lab dhadig kuu doonaya baada o atabalagu bihi aan ku meel gaadho fii safari safarkayga dhexdiisa faqaala wuxuu yihi alxuquuqu kaiira xuquuqda maalkan ku tacalluqdaa way badan tahay manaa ma ma awoodo inaan wada bixiyo qaala lahu wuxuu ku yihi malagii kaanii acrifuka oo min baabi tanazul اkhasmi baa la ihahdaa qofka aad doodeysaan inaad tanazul samayso niyo waxaad moodaa ku garanayo alam takun miyaanad ahaan jirin abrasa mid baras qaba wayaqdir yaqdiruka nnaasu dadku miyaanay kaa wiswisi jirin faqiiran miyaanad ahaan jirin faacطaaka allahu caza wajal ilahay miyaana kusin almaala xoola faqaala wuxuu ihi inamaa waritu hada اlmaal subxaana nicmadii ilahay buu inkiray soo mas maalkan waxaan ka dhaxlay kaabiran xaalo aan ahay anigu mid ah kabiir yana nin derajo leh can kaabirin mid kaloo derajo leh ayaan ka dhaxlay baalkan rag rag ah oo qiimo lahaabaa kala dhaxlay bu waxa ilahay baa ku siiye baad iska leedahay sheekh fa qaala wuxuu ihi in kunta kaadiban haddaad been sheegayso fasayaraka allah ilaahay kugu celiya ilaa maa kunta sidii aad ahayd waa abras faqiira marka malagii uu habaaray waa ducaa waxaana laga qaatay jawaasu tacliiqi ducaa ducada in la tacliiqin karo de qur-aankana waa ku timi sunahana waa ku timi insha allah halkeedan ku tilmaama qaala wuxuu yihi wa ata waa u yimi alaqraca kii bilaatima ahaa fii suuratihi buu ugu yimi isagoo sidiisii u eg siduu aqraca inuu ekaan jiray malagu isagoo u eg qaala la wuxuu ku yihi mila maa qaala lihada kaa hore wuxuu ku yihi oo kale waradda caleyh kaa horena wuxuu ugu jawaabay mila maa radda caleyh hada kaa hore wuxuu ugu jawaabay oo kale faqaala wuxu uhi in kunta haddaad tahay kaadiban been sheegaya fasayaraka lahu ilahay kugu celiyo ilaa maa kunta sidaad ahay qaala waataa waa u yimi alacmaa fii suuratii buu ugu yimi isagoo sidiisii oo kale ah faqaala wuxuu uhi rajul ana rajulu miskiinun baan ahay wabnu sabiilin baan ahay ad inqaacat bi waa iga godo alxibaalu asbaabti alasbaabu asbaabtii aan ku meel gaari lahaa fii safari safarkayga dhexdiisa falaa balaaqa gaadhitaan lii aniga ima sugnaan alyowma maanta ila bilah ilaahay kaalmadiisa inaan hel way uma bika kadibna adiga kaalmadaada asaluka waxaan kugu weydiisanayaa biladii allaha radda calayka kuu soo celiya basaraka aragaagii shaata neef ari oo tabalaqu biha aan ku meel gaadho fii safari safarkayga dhexdiisa qaal wuxuu uhi qad kuntu acmaa waxaan ahaan jiray nin indhala faradda allahu ilaya ilahay baa iisoo celiyay basari aqara binicmat illahi caleyh horta xaaladiisii hore ayuu qiray kadibna nicmadii ilahay buu galay nicmadiina ilahay buu u nisbeeyey weliba fakud qaado maa shit waxaad doontay kamida wadac maa shit waxaad haddaad doonaysa wada dareerso haddaad doonaysa inta badan kaxayso fawallaahi baan ku dhaartee laa ajhaduka ku dhibi maayo alyawma maanta bishayin shay sababtii akhadta o qaadatay lilah ilahay daraaddi aad u qaadatay fa qaala wuxuu yihi amsik maalaka war xoolahaaga iska hayso nin xoola doona marka horeba ma ahayne fa inama btuliitum arrinku wax kale maahae waa laydin imtixaamay adiga iyo labadaadaa saaxib qad radia allahu canka ilahay adiga raalli buu kaa noqday wasakita calaa saaxibeyk labadaada saaxiibna ilaahay waa u cadhooday akrajaahu alaaa min bani israiil banu israaiil waa duriyatu yacquub ibn isxaaq ibn ibraahim abras barasku waa maraduna yusiibu jild linsaan oo xanuun diirka ku dhaco wayugayiru lownahu ila lbayaad midabkana caddaan ka dhiga أqرc aladi dahaba shacru rأsihi لآf أcmana waa aladi dahaba basrه faaraad الlah an ybtلiyahum ay an yktabirahum ilahayna addoomaha nicmana waa ku imtixaamaa dhibaatana waa ku imtixaama wnblوkm bالshar والkhayr fitnة bacaa ilayhi malakan malaaigtu inay tashakuli karaan baa laga qaadanayaa suuro bani aadam buu ugu yimi wayadhabu canii waa birafci wey ay yazuulu canii aladi qad qadiranii الnaasu waa bifatxi اlqaaf wa kasri daal ay istaqdaruunii wakarihuunii min ajlihi oo baraska famasaxahu waxaa laga qaadanaya mabda sababiya ilaahay dhibka waa ka tagsiin karayay sabab la-aan lakiin bani aadamkaa la barayaa an allaha jacala likuli shayin sababa walihada malaguu gacanta mariyey naaqata cusharaa waa alxaamil alati cataa calayha fi xamli casharatu ashhur maalinkii ay rintay laga bilaabo toban bilood baa kasoo wareegay waa yahay waadin min alibil ay kaurat ibilu xataa adxat tamla waadiyan geeliisi baa batay ilaa uu noqday mid tog buuxinaya fi suurati wahayati asura walhaya maxay ku kala duwan asura waa fi ljismi wey oo qofka jirkiisa laftiisu si u samaysan yihi alhayna waa fi shakli walibaas qaabkiisa dharku xidhan iyo waxaa marka la ego hada huwa alfarqu baynahum alxibaal alasbaab baa looga jeedaa alxuquuqu kaiira alxuquuq almutacaliqa bilmaal kaiira marka adiga waxba lagaaga go lagaagama goyn karo weyaan macnaheedu xuquuq badan baa ku tacalluqdo in kunta kaadiban ay fi maqaalatika hadi fasayaraka allahu ilaa ma kunta ay raddaka ilaa ma kunta calayhi saabiqa min albaras walfaqr inuu been sheegayana waa garanayay malagu lakin waa min baabi tanazul اlkhasm jawaasu tacliiq ducaana waa laga qaadanayaa qur-aankana waa ku timi wاlkhamisaة ana adb اllahi alayha in kaana ana adb اllahi alayhi ana gadb اllahi calayha gabadha in kana min asaadiqiin ducaa istiaarana tacliiqaasi waa ku yimi allahuma in kunta taclamu ilahay mar walba waa ogi baabun laa yuqaalu allahuma kfir lii in shita iyo tacliiqu ducaagan see la isu waafajinaya halkaysaynu ugu tegayna insha allah laa ajhaduka biljiim waa riwaayatu karima karima waa min riwaayati صaxiix الbukhaari can الbukhaari iyo akar riwaayati muslim bilxaana waa la wariyey marka laa ajhaduka haddii jim la akriya laa ashuqu calayka wey biraddi shayin taakudu kugu dhibi maayo shay ad qaatay inaan kaa soo celiyo aljahdu waa almashaqa bilxaana laa axmaduka ayuu macnuu noqonaya yaana kuugu mahadnaqi maayo bitarki shay wixii addeysaad qaadan weydo kuugu mahadnaqi maayo wajhu dilaalat اxadيث calى maqsuud اbaab ana allaha radya caman ictarafa bالnicma ilahay wuxuu raali ka noqday kii nicmada qiray oo ilaahay inuu nicmadan siiyey qiray horta ko wanasabaha ilى اllah nicmadiina ilaahay u tiiriyey waaddaa xaq اllahi fiiha xaqii ilaahay ee nicmadaasi waajibinaysa oo mahadnaq iyo in wax laga bixiyaana guday wasakita caman ankara الnicma ilahay wuxuu cadhooday calaa man dhe wuxuu ilaahay u cadhooday kii nicmada inkiray maba jirta yihi maba ahan jirin ba anigu sidaas wanasabahaa ilaa ayr lah ilahay cid aanayna utiiriyey walam yuaddi xaq allahi fiiha xaqi ilahay ku lahaana aan gudin malagu muxuu yihi wainama btuliitum qad radia allahu canka wasakita calى saaxibeyk qala raximah llah fihi masail alula tafsir aaya awala in adaqnahu raxmata mina min bacdi daraa masath layaqulanna hada li tafsiirkeeduna wayna soo maray athaniyatu ma macnaa qawlii layaquulana hada li hada bcilmi ama bcamali ana maxquuqu bihi xaq baan u leehay athaalidatu ma macnaa qawlii inamaa uutiitu calaa cilmin cindi e calaa cilmin mini biwujuhi makaasi ana ama calaa cilmi min allahi anii ahlu lahu araabicatu ma fi hadi qisa alcajiiba min alcibar cibrooyinka iyo faa'iidooyinka qisadan ku jira qisatu haulaai halaaثa koob iyo labaatan faa'iido oo qisada uu ka soo saaray buu sheekh بن cuthaymin ku sheegay kitaabkiisa alqowl الmufid halkaa uga noqo in shaء allah wallahu subxanaه wataعalى aclam slى اllah عalى nabiyina mxamedi wعalى alihi وaصxaabihi أجmaعin